istixbaab اlmusaafaxati cinda libai wabashaashat lwajhi watakbir yadi rajul saalixi wataqbil waladihi sufatan baabu istixbaabi lmusaafaxati isgalangeliyo sunanimadeedian baabay cinda ligaai lakulanka erdisna lisgalangeliyaa wabashaashat lwaji baabu bashaa istixbaabi bashaashat lwaji wejigii furfurnaanti sunanimadeedian baabay وتقبيl yd الرaجل رaجل galantisban godow sheeyen baabayso nolmadeeda rajulkaas oo saalح sooban وتقبيl وaladhi وalad الرaجل رaجulka waladkeedan godow sheeyen baabay shufkatan لجl shufkatin naxris darteedan dangodaaw وamcاanaqat القاadimi baabo استicbaabi mcاanaqat القاadimi ki hagali goorgoorsado sheey so nolmadiisiyen baabay min safarin safar heshiyana ku gali wakarahiyat linxaai iiladow kahashadeedi anbaabey baabu istixbaabi lmusaafaxati isgalangeliyo issalaamow galantil isgiligdiya sunanimadeedi anbaabey cinda ligaai lakulanka deed oo qofka walaalka muslimka marki lakulamaas ada galanti geliyaaso salaama sunanimadeedi anbaabey wabasha wabashaashat lwaji baabu istixbaabi bashaashat lwaji wajigi furfurashay sunanimadiisi anbaabey oo qofka walaalka hoob lakulantujigan furfuraasuna ango takbili yadi rajuli baabu isticbaabi takbili yadi rajuli rajul galantis bangodosha sunanimadeediyan baabay rajulkaas oo asaarix suban galantis bangodaa watakbili waladi baabu isticbaabi takbili waladi waladi shaksi shaksigo nogshay dongashadii sunanimadeediyan baabay shufkatan liajri shufka naari zaraadiyan dongodaa wamucaanagati lgaadimi baabu isticbaabi mucaanagati lgaadimi ki hagali goorgoorsado shay sunonimadiisi ambaabay min safarin safar dheer hakugali wa karaahiyat linxaai baabu karaahiyat linxaai iilisha kaashadeed oo gofka makilisalaama lonforarsudo liilaw kaashadeed ya ambaabay waay can abilkhadaab kunigis abilkhadaab saxaabi lera mayl kuriye gataadata gataadin magaasha lera gaala gataadimay kagolay golsanmera lianasi anas binu malik may ngara ho akanat lmusaafaxatu sacdis geliyo haatay fi asxaabi rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka saabtis bahdiyo haatay qaala may kagolay anas nacam ha galantal isgeliy jari wal islaami jariyo fakanat ilmusaafaxatu isgalangeliyo haatay fi asxaabi rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka saabtis bahdiyo haatay qaala nabiy na may kagolay nacam ha haati wal isgalangeliyaay sar raay korkun sunu maana rasulka samin shay bal weelay kawaa may uriyey hu xadiska albukaari waan anasin radi allahu taala anhu qaala anas may kagolay lama jaa ahlulymani ahlulyaman marki kooyeen iya qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kagooray gadi jaaaku may siin kooyeena ahlulyamani ahlulyaman ya siin kooyeen wahum ahlulyamanka awalu man shaksaha nin horeyen waa jaa kooye bilmusaafacati galangeliyo lakooy reer yaman ye galangeliyo bilaawan rasuulka manaa dafayla isgalangeliyo kaas lama jaa ahlulyaman ahlulyman marki kooyen qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kagoolay ad jaa may sinkooyen akum ahlulyaman ahlulyamani ahlulyaman isjeeliye sinkooyen wahum ahlulyaman may bu awal man duul hanin wareeyen jaa huwa manka duulka lakooyen bilmusaafaxati galangeliyo lakooyen hanin wareeyen we rasul amani mana dadki arintaas bilaabanta sin wareeyo wari ahlulyaman kalan arngedn faylo galan isgeliyo godka walaalke galanta gelido may dareensiyayseni cadaaway walba bokliyo neefis walba galba ankajar nadiif galantana gelido hadana asalaamu calaykum er yani isbijarta lamadabu sawamay wuriy wacdis abu daud biisnaadin sanadya kawuri sanadkaas oo saxiix wacan ilbara radi allahu taala canhu gaala bara may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay ma min muslimayni lama muslim ma jiran muslimeenkaasoo yaltagiyaani kulmaayan sayatasafaxaani isgalangeliyayan ilaa gufira lahuma lilmuslimeyni walan dhaafe qabla an yaftarika ishalsaban horteed iyo dunuubtiyo la dhaafe qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay ma min muslimayni lama muslimiin e mahaana lama os mslimiin e mahaana mslimiinkaasoo yaltadiyani kulmaayaan mahaana fayatasafaxaani isgalangibyaayan mahaana ilaa hadii hade ufira wal dhaafe lahuma lilmuslimiin lamadaas muslimiinka iyolan dhaafe qabla an yaftariga lamadaas muslim shan horteed qabla tafarugihima an wama dakalat aleyh fi tawili masdari mudaaf ilay qabla an yaftariga qabla iftiraagihima lamadaas shalsabkood hortood badimish lan dhaafe wa isgalangeliyo kaasiyo isjeeladeen isgalangeliyen daraadeed dunuubti laka lilay xadiiskana abu daud iya xadiiska wuriyay an anasi radi allahu taala anhu qaala anas may ka goolay qaala rajulun rajulka omeere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo arajulu rajul rajulkaas oo mina noomide yalgaahuwa rajulka lakulamey akaahu aka rajuli rajulka walaashay muslimka iya lakulameye o sadiga sadiga rajuli rajulkaas widaashe lakulameye hayanxaa iladey law lirajuli rajulka walaashay ang iladey qaala nabiy omay golay laamayaman iladaa qaala may ka golay afa yaltazimu yani wa kay laazim sideey u akhaa walalshe laazim sideey wayuqabil dongadey u akhaa qaala nabiy may golay laamaya fayaakudu gobday qaala qaala hadana may ka golay fayaakudu gobday biyadi yadi akii walalshe galantisa gobday wayusaafixu galan geliyeyh akaahu walalshe galanto geliyey qaala nabiy may ka golay nacam ha rawa may ura adiskan atirmidi qaala tirmidi ma adisn ada adisan waay xasanun darjidis hasan an anasin radi allahu taala anhu qaala anas may kagolay gaala rajul rajulka mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiy arajul rajul rajulkaasoo oo minaa noomide wa yalgaah rajulka lakulame akaa aka rajuli rajulka walaashe muslimka lakulame o sadiga sadiga rajuli rajulka wilaashe lakulame ayanxaa huwa rajulka iliday ayanxi ayanxaniya ayanxaniya huwa rajulki iliday lahu liakiihi walaalshean iliday yani indugey oo kale an qaala gaala omay golay laamaya ilisha malagol oo gofkun baalisuruntoreed isku iltalaybesana salaam kuweli mala ogol mana unsurunto galaan salaam bixeed galan bixeed erton yen saa salaama yen salaamto muslimka ini galantulka salaam lis asalaamu calaykum lisarley maayna salaam sharafeeda nimaskobade yani salere okal taas maya taasisaan malaka gurin mana taas wala wesaano gaalada wesaan inis dugaayan inis surumaayan gaalo dhagankaas dala iska salaamaya yani lanki madaxga haya koya leya kabacd waa walan ilide walan dugemis walan surume taas oo wal diide mana galanta la geliye ofkuwal salaame hata galanti soolongada isku binaawsa laakin hankel maya qaala rasuulka may ka goray laamaya man iladaw lankin walaashel kulama man ilada mandugaw qaala yani rajulki merehdana ay fa yaltazimu huwa rajulki gobsadey hu akaa walaalshe laazimsadey gobsadey wa yuqabilu hu akaa walaalshe dhongadey qaala nabiy nao may goray laamaya qaala rajul rajulkii su-aal wedidan mayle a fa yaakudu huwa rajulkii gobadey biyadi yadi akii walaashay galantisa wa wayusaafiu galan geliyey hu akaa walaashay galanto geliyey qaala nabiy naomay goray nacam ha saasa wele ankal waldidi laakin tambina tawama yure xadiidka tirmidi waqaala tirmidi me xadiiun hada xadiiun way xadiidkaas wa xasan wa can safan bin casani radi allahu taala canhu qaala safan may kagole gaala yahuudiyo lanko yahuuda wali saaxibi saaxibil yahuudi ki yahuudka ay saaxibshay oo yahuuda may ngaray idhab bina habahani lasab ilaa hada nabiy nabag haseedane faataya lamadi yahud seedeen rasuullahi n seedeen fasala sualen u rasuulka sualen can tisci aayaatin sagaal aayadood iyo warsadeen aayaadkaas o bayinaatin cadcad sagaal aayadood oo lang nabe ema langkalan sheego korno iyo imtixaan ahaan warsaden ini nabe ini kala fiiriyaane hal warsadoy hoob ahaan sheega aragaaneren fadakara fadakara huwa safwan may sheegay alxadiisa xadiidkiya dhimaystir ilaa qawlihi qawli nayra qawlihi qawli safwan safwan golshintilgudeer marki de marki walaagilin sheegaye faabala lamadi yahudenkaen dhongoden yadaw yada nabinawa galantiisa dhongoden warijlaw rijla nabinawa lutiisa dhongoden waqaala lamadi may kagolen nashhadu naxnun may giraan anaka adib nabiy nabin saren wa mana rumayni lakin saa saren wa rawamay wulay adilka tirmidi waayru ayr tirmid ah, imtixaanki o rasuulka nabada lang naba e walan kasaane lang naba ma lanka lan kasaane yesu are yoogin walan sheegi markaasa ini nabate wan markaasa dhongaden rasulka makure dhongashadaas kolka lanka saalaag galantis dhongadaw binaanantiya daliilin xadiis eh. kale cabdullahi bin cumar weriyahay isuna saas oo kale hada gaabsadaa sheekh yani wa kay rasuulka sala allahu alayh wasalam miila digaalka waa kuroornay anagana madini koyna marki dim rasuulka o inseedaan cudur daadaan galay yani wa kay masalan naxnu lfararun naxnu lfaru faruna ineer hani harooriya ineer rasuulka miyidin bal antumulka cakaruna itin er hani rogaad celiya itin itin markaasa rasulka yaashaongadaalahayan yanjasla hadidka qala yahudiy lisaaxibi saaxib lyahudiy mayngalay idhab bina haban ilatab ila hada kan an bahana kia nabi nabogan kan e lanka nabo sheegdahayo firiyaana imtixaanane ini naba inikal ya firiyaan haba arag fata ya lamadi yahuud seeden rasuullahi seeden sala allahu alayhi wasalam fasaala lamadi yahuudeen kaaen suaalen wa nabiya suaalen can tisci aayaatin sagaal aayadood ay shay warsadeen aayaadkaas oo caddaad fadakara raawi raawo may sheegay aladita sheegni fadakara huwa safan safan wa ka wuriyahay fadakara huwa safan may sheegay alxadid hadidka sheeg ilaa qawlihi qawli yani wa kay ilaa qawlihi qawli yani waa kay aayaadka kolley ilaa qawlihi qawli safan safan golshinti ka sheegi sagaalki aayadooda ya rasuulkan fasri faqabala lamadi yahudeenka ay marki nabanimadiis aragenga dhongodeen yadaw yada nabiyi naba galantiisa dhongodeen yadu sala abd alcabdu sala galantiisa dhongodo binaanantiye warijla rijla nabina ulukisa dhongole wagaala markaasa mer nashadun may garanena kadib nabiyun asa hadii marban kureegna ini binaaso kolkun yani rawa mayure adeska tirmidi ayr ayr tirmidi biasanida buriya asanida soo saxiyatin an ibni cumar radi allahu taala canhuma cabdلlahi بn cumar eshe may lakuriy kisatun alakuri qaala bna cumar may kagoray fiha fi lkisati kisada wakati adi sheegania may kagoray kisada yani haroorna mila haroorna rasulka anseni cudur daarana markaasa hani haroori aneernay mihidin aneera ti adi sheegan fadanawna min anabiy andooani fakabalnaa dongoni yada yada nabiy naba galantisa dongoni kolku kolka alcabd saala galantisa dongodaw binaanantiya melilkadaydaw dalila hadiskan dalila fadanawna doani min anabiy andooani qaala ibna cumar may ka golay biha filkista may ka sheegay fadanawna min anabiy andooani marki rasuulka akaarin tinariya rasuulka doani fakabalnaa dongoni yada yada mustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka galantiisya dongoni rawa mayura hadiskana abu daud wacan caiشhata radi allahu taala anha qaalad aisha may ka golay kadima zayd bnu xarisa zayd bnu xarisa ayaa galay almadinata agali warasuul lahi sala lahu alayhi wasalamna hal fi beyti gurigay kusugunya ciisa leh faataa rasuulka seedi faad yani wa kay faataa huwa zayda kooyay huwa nabiy nabaan kooy fagaraca huwa zayd garaacay albaaba baab albeyti gurigi ilbaab shaykukasi fagama nabiy naboguni sala lahu alayhi wasalam ayadka zayda haboler rasuulkan kay hado ayay fagama nabiy nabogumi sala lahu alayhi wasalam ila ila zayd zayd bnu xarisa angum yajuru nabaga haljido hata garbasaalsasifalnsaan rasulka bay yajuru jidaw kawba sawba nabi faactanaga nabiy nabag irbaabki hoobka furi yani zayd bin xarisa koy faactanaga nabiy nabo goorgoorsaday hu zayd bin xarisa dho goorgoorsadi waqabala nabiy nabo dhadongaday hu zayd bin xarisa dhongaday a rawaama yure xadiidka tirmidi waqaala tirmidi may ole xadiiun hada xadiiun wa xadiidkaas oo xasanu wan caiشhata radi allahu tacaala canha qaalad caiشha may ka golay kadima zayd bnu xarisa zayd bin xarisa iya galay almadinata madiniya galay warasuul lahi safaraka koy safar dheeraka koy zayd bin xarisa na xib rasul ah sala lahu alay wasalam rasuulka jecel sheehay rasuulka eedan jeelay zayd bin xarisa warasuul mawlisha doonshay nahada jara eedan jeelay warasuul lahi sala lahu alayh wasalam nahaal fi beyti gurigay kusugan yi faataa huwa zayd seeday hu annabiya nabagan seedi gurigya koy fagaraaca huwa zayd garaaci albaaba baabalgari baabalbeyti gurigi ilbaarshe garaaci faqaama anabiyu nabaqumi ayatoob leray zayd uberi rasulkan gumay manaa hilowsana faqaama nabiy nabo sala lahu alayه wasalam gumay ilahi ilaa zayd bin xarisata yan gumi ilahi ilaa zayd bin xarisa yajuru haal nabaga jiidaw tawba tawba nabiy nabo dharsha jiidaw darbasaasheedon sifayli nin hiline yan gumi wa faactanaga nabiy nabo goorgoorsadayhu zayd bin xarisa goorgoorsada iskudoobi wagabala nabiy nabo dhongalayhu zayd bin xarisa kolkan ictinaagi iyo dhongashadiiba lamadi daliilso ako rawama yuriy xadiiska tirmidi imam tirmidiy wari gala tirmid mele xadiiun hada xadiisun adis asano وعan abi darin radi aلlahu taala anhu gal abu dar may ka golay gaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may ka golay laa taxgirana anta adan yastoy xagirtoy min almacrufi wanaag haal kumiday shayin shayin yastoy a walaw an talga anta lakulantoo bahata akaaka walaalka biwajin weji kala kulantoo bahata wejigaasoo daleegin la furfuray ay munbasidin fiskan weji furfuran bu walaalka kala kulante yani qaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may ka golay laa taxqirana antaadan xaqirtoy on xaqirtoy min almacruufi wanaag haal kumid ayi shayan shayan xaqirtoy wa walow an talga anta haabal lakulantay ad akaaka walaalka biwajin balka lakulante wijigaasoo dariigin madluugin la furay wiji furfuron balka lakulante dariigin ay mundarigin wa dariigin mundarigin furon munbasidin fisan wiji furfuron balka lakulante walaalka wiji bashaasho kalakulan wa rawa muslim muslim iyo waa dii kuriyey macruufka kumid tanaftiye wa an abi hurayra radi allahu taala canhu abi hurayr may lakuriyey qaala abu hurayr ninka gooli gabala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha iya dhongaday alxasana bna caliyin unug yarag la dhongaday daliilsha gabala nabiyu naba dhongaday alxasana bna caliyin xasan bin cali oo sibi rasuul ilahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuulsha waladulwaladkay e iyo dhongaday radi allahu taala canhuma faqaala alagrac bnu xaabis dhankoo reer baadi aho oday mala mala yani baadiyeed e iyo meeradoog agrac bnu xaabis ero faqaala alagrac bnu xaabis may kagolay odaygi ina lii an ma in sugnaaden casharatan tomonye in sugnaaden ari oo min alwaladi min alawlaadi awlaade tomon onogya kaba saasatana maagabal kumadongan minhu min alcasharati tomonka haalkumideyi axadan halinko madongareer tomonka halinko madongarin majar faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay kaole man qof laa yarxam huwa manka naxariisan lahayn laa yurxam huwa mankaas malang naxariisaa oo naxariisla nahaado awlaadiya lang naxariiso dangado lafadeel an abi hurayrata radi allahu taala anu qaal abi hurayr may kaole sabl nabiy sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki dhongoday al xasan bna caliyin iyo dhongodi radi alahu taala canhuma faqala agrac bnu xaabis agrac binu xaabis may kagoolay ina li an may in sugnaaden ah cashratan tumon iya in min alweradi owlaad e maa gabaltumaana dhongone minhu min alcasharati tumonka haal kumid ay axadan halinkona madongon halinkoy kumid madongone ay awlaadin ungadaasana un awlaadan madongadaan isriwaay kalan saasaytini jir faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay may kagoolay man of ala ofki laa yarxam huwa manka ning naxariisana alala albig ilahay ning naxariisaan laa yurxam huwa mankaasasun malang naxariisa lanki kalbigi ning naxariisana ilahay kalbishi ning naxariisaan awlaadiya yar kuli ning naxariisan wa malang naxariisa mutafakun aleyh saasukun awlaado ladudangado saasasun rasulka wala jari sala lahu alay salam naxariista kumid a taliley ah. mana awlaado lahadhawaayo ladangadayo lasalaamayo naxariista salaamayo a kumida lan buryaani laylin guraane langdugaan mana kitaabu ciyaadat lmarili yani ki jirinaay boogashadiis yan kitaabeylan jirin boogashadiis watashmit watashbiic watashyiic lmayiti miidki yani waa kay masalan sagootiyaw sheeyen baabay wasalaati alayhi cala lmayit miidka shil katukudaw waxuluri dafni dafni lmayiti miidki duugow shil xaadiraw walmukti baab lmukti kitaab lmukti baabay cinda qabri qabri lmayit miid qabri sheegdis lanigaadaw bacda dafni dafni lmayit miid marki laduug bacdishe kitaabu ciyaadat lmarili ki jirnaay boogashadiis yan kitaabey oo cibaado eh cibaado waay lanka jirin la boogod cibaado oo min alcibaadaat kumida waay wa tashyiic lmayiti kitaabu tashyiic lmayiti miidki sagootinsiya yan kitaabey wa wa salaati salaad yan kitaabey janaaza aleyh lalmayit mid kolshay janaasiisa katukudaw wa culuri lankola kutukuda hoblera kutukudaaso yan kumaas wa culuri dafnihi walaalka waay nkaalmayaas badakishinga tusun yani wa kay doada sa ilahi an bale wacuduri dafnihi dafnil mayiti mi dugow shay xaadirow shay yan kitaabey oo dugow shay marki la dugow lanka la xaadiro lasogootiyaw inti la kudugow walmukti kitaab lmukti nagaashiyan kitaabey cinda gabri gabrilmayit mid gabri sheegtisa nagaadaw emew bacda dafni dafni lmayit mid marki la dugo bacdisha gabri shay walaawda nagaadaw yan kitaabey baabu ciyaadat lmaridi intun kulisho baababan waldagareda baabu ciyaadat lmaridi ki jirnaay boogo shidi lanki jirnaay boogo shidi sien baabey an ilbara bin cazibin radi allahu taala canhuma gaala baramay ka gore amarana rasuullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shamayn amray biciyaadati lmarili ki jirnaay boogish lanki jirnaay boogishdiisan amri amar oo rasuulka kubahi waay sala allahu alayh wasalam lanki jirin la boogul walow alaa yani wa kay gooykobu kuhanuunoy yani wa kay saas wa meel al meel isku jir in laboogda sunanimadi yani watibaaci ljanaa'izi waamarana rasul amru nadbuwa waamarana rasuul mayn amray bitibaaci ljanazati janaazada rahawshe janaazada rahawsheeye rasuulkan amriwa watashmiit lcaabisi waamarana rasuullahi mayn amray bitashmiit lcaabisi lankinjisoodi farxgeliyowshe yarxamukalaleraw taasan amri waibraari lmuqsimi waamarana rasuullahi mayn amray biibraari lmuqsimi kidhaarad inbaariyowshe lankidaaraday lambariyo walifadaw langwelaho balaaliyin wanasri lmadlumi waamarana rasuullahi mayn amray sala allahu alay wasalam binasri lmadlumi langla dulmi ini lan gargaari hoo badan gargaarikoos gool lanka gargaartiya ficil lanka gargaartiya lankaasoo ulmiyahay in garagaaroshe rasuulkan amri waijaabati daaci baabu amarana rasuullahi mayn amray sala lahu alayh wasalam biijaabati daaci lankitaadan weeriya jiibowshe yan amri wa ifshaa'i salaami amarana rasuullahi mayn amray sala lahu alayh wasalam biifshaai salaami salaamta faafiyawshen amri mutafaqun caleyh haddi meelad maxalka baadis marbahani hormaray meelba meeli markaas roogo langnagey haddi meeli langnag itibaaci ljana biciyaadati lmarid iyo watibaac ljanaazati baabsha meelo baabka nin kuwaafaga وan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka goolay xaq lmuslimi lanka muslimka agsheey cala lmuslimi muslim korshay kaley kamsun shan waay rad salaami salaam nagooshe waay waciyaadat lmarili ki jirinayla boogod waay watibaac ljanaazi janaaziyala rawkood waay waijaabat dacwati weranti laajiib waay watashmit lcabisi lankinjisoodi la faragli waay intaasa lanka kale lanka kale muslimka kaley xaq lmuslimi muslimka xaga ley cala lmuslim muslim korsheyka lay amson waay shanga kumide mana badii lakin shanga kumide rad salaam salaam filradi asalaamu alaykum yalkari waalaykum asalaam adeer wa ciyaadatmari limaridki laboogodo watibaac janaaisi janaaisi larao waijaabat dacwati wedintinlajibo tashmiit lcadisi kinjidolifaragili an taasa yani kalay waay lanka muslimka lanka kala wadashe mutafaqun alayh waanhu an abi hurayrata kala abi hurayr qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may kagolay in allaha ilahay caza kalib hada wajala huwa alawinabi yaqul lahu ilahay may kagooley xadis lqudus wa yahi ywm lqiyaamati fi ywm lqiyaama qiyaama maalinti may kagooley yabna aadam aadam anogiisiyo mariltu ani jiridi falam tacud anta adma boognani an mi boogon qaala bnu aadam may kagooley ya rabbi rabihiyo kayfa acudu kasakin boogde walhaal antadin rab lcaalamiin caalamiinta rabi qaala lahu ilahay may kagooley ama calimta mooshiidiya ana cabdi adoonkay fulanan hebel eba marila ini jiriday falam tacud antaadan boogan hu fulan kasan boogan mooshiidiya ama calimta mooshiidiya anaka adib law cudta boogdo faday hu fulan boogdo fadi lawajadta hela fadayni ana cindahu cinda lfulani fulaankaas kas agisi hela fadi yabna aadama aadam nogisiyo acamtuka koo bacaan dalabi falam tubcin magoodin ani an migoodin gaala may kaala bnu aadam ma ya rabi rabeya kayfa sidee ba udcim walaa anta adin rab lcaalamiin aalamiinta rabisratiyaabua qaala allahu tacaala ilahay may kagooley ama calimta moyshiidiya anahu anahu ana alxaala washana istacama ini dacaamkooda labay ka adiib cabdi odoonkay fulanun hebile oo hungurisi keri oo falam tutcim anta adinan goodinahu fulankasoy ama calimta moyshiidiya anakaas low adcamta goodii fadayhu fulanka lawajadta hela fadi dalika kaasoo dacaamka indi agday kahela fadi moyshiidiya tawaabshe ya bna aadam aadam nogisiyo istagsaytuka koo waraab dalabi iwaraabiya keri falam taski antaad ma waraabin anian mi waraabin kaala bnu aadam may kagolay ya rabbi rabeyo kayfa siday baasriin waraabiya kaalkin waraabiya walaal antadina rablcaalamin caalaminta rabi qaala lahu tacaala ilahay may kagolay istagsaaka may ko waraab dalabey cabdi odoonkay fulanan hibil fulanun hibil e falam taski anta ma waraabin hu cabdi odoonkay mawaraabin ama aclimta mooshiidi anaka low sagayta waraabi faday hu fulan waraabi fadi lawajadta helo faday dalika kaas hay hawaaba dalika ka hawaabsha indi agdayka alfadimooshidiya failah erelilay mana oa muslim muslim iya hadis uriyey oo doomanka fasayl ilah agdis qiimaka leyin ya yani hadisa kusiyaay oo hadii ad waraabido ama dhacaamsido ama dabkaasariridoodo alla subxaana wataala adin adhowti kariri doon qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may ka goolay in allaha caza haalib haday wajala winadi taqul huwa ala may ka goolay a ilahay may ka goolay yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama may ka goolay yabna aadam aadam onogiisiyo marilto jiridi falam tacud anta adma boognani mi boog maclushaidnto baabu ciyaadat lmaridi bijarni baabka meel goafogantoa qaala la qaala qaala ibnu aadam ibnu aadam kimeere ya rabbi rabehi o kayfa sade ba acudun boogde kaadkin boogde walhaal anta adin rablcaalamiin caalamiinta rabishooti yaabwa qaala allahu taala ilahi may kagoolay ama calimta moshiidiya ana cabdi odonkay fulanan hebila marilahu cabdig ini jiriday fulanka suga ini jiriday falam tacud antaadan boognaho fulankaso in boogan moshiidiya ama calimta moshidi anaka ada loo cudta boogdo fadayhu fulankas lawajadta helfadayni an helfadi cindahu cinda fulan fulankas o egdis helfaday tawaab iyo na jar badan wel oo helfadi ya bna aadam aadam nogisi istadcamtuka koo dacan dalabi falam tudcim antaada magoodinani an migoodin qaala lahu qaala qaala qaala bnu aadam may kagoolay ya rabbi rabiheyo kayfa sidee ba udcimun goodiya kaada kin goodiya walhalantadin rab lcaalamiin caalamiinta malik shoerta yaabua qaala lahu tacaala ilahi meray ama calimta moshidi anahu shaniye istabcana ini dacamkoo dalabay kaadaabdiyo doonka fulan ibra dacamkoo dalabe oo falam tudcim anta adinan godin ahu fulan kasan godin ama calimta moshidi anaka adalow adanta gudi faday fulan ada gudi faday gudi fadi lawajadta alafaday dalika sawaaba dacami dacamkaas sawaab shay indi agday kalafadi moshidiya oo wal meelkin yaalo hadhowta kajidaas taada fadeen yabna aadam aadam nugiisiyo istagsaytuka koo waraab dalabay waraabiya kari falam tuski anta adma waraabin ani an mi waraabin qaala bnu qaala bnu aadam ay kagolo ya rabi rabiheyo kayfa sade ba aski an anan waraabiye kaadakin waraabiye walhalanta adin rab lcaalamiin caalamiint rabs qaala lahu tacaala ilahay may ka gole istagsaaka may ko waraab dalabe cabdi odoonkay fulan hebil e iwaraabi kare ko waraab dalabi falam taski anta adin mawaraabin hi fulanki mawaraabin wa ama aclinta moshidi anaka low sagayta waraabi faday fulan lawajadta elfadi dalika sawaaba dalika waraabintaas taase sawaab sheelafada indi agday kaelafadi mooshidiya rawaa muslim muslim iya waadiya kuriyey وan abi musa radi alahu taala anhu qaal abi hurayra qaal abu musa may kagolay cabdالlahi بن kays lankasay magashi abi musa kunila wa ashcari wa abi musa ashcari qaala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahay rasulka may golay cudu boogda almari lanka jiran boogda wadcimo goodiya jaaia kan gaajoyson wafuku fukiya alcaaniya kan laga faali cudu boogda almarila kan jiran boogda rasul sala الlahu alيه wasalam wadcimo goodiya aljaaia kan isinsin kumid aho gaajayson musunkeena goodiya waladin halaasan walin halaasan siya wafuku fukiya khalisuhu fukiya wafuku fukiya ay khalisuhu fukiya alcaaniya alasira kan la gafaalay kan la gafaalay gaalad galanti o galin hafokiusun karaso gari mis alcaaniya kan o hirin o macbiska ho o din langobsadalangobsa di langobsa kaasayna fukiya usun wafuku fukiya alcaaniya kan la gafaalay fukiya oo gaalad galanti o la gafaaliya fukiya hawaamay wurey xadiiska albukaariyo alcaani macnaahu alasir kan la gafaalay waay oo gaalad galanti o galay lagafaaliya fukiya oo garasha dhiibo hala fokiyoy وacan hawbana radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiy na umay kagole ina almuslima muslim lanka muslimka idaa caada hadii boogdaayo akaaw aka lmuslim muslimka walaashay muslimka almuslim ay boogdaaw lam yazal huwa yani aki mazula fi kurfati ljanati jinadii gurishidi usoo kasuguyi mazulawa hataa yarjica huwa muslimkaasintee kunagdo ila maylera wa ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiy wama kurfat ljanati jinad gurishidiy qala nabiy mare janaha gurishidiy miraajil gurdaw yani sawaab oo jina lakadiraaas unti lankaasaboogdaas ina lmuslima qala nabiy an nabiy sala lahu alay salam qala nabiy naumay kagooley ina almuslima lanka muslimka idaa caada huwa muslimka hadii boogdo akaahu aka lmuslim muslimka walaalshe muslim hadii boogdo akaaso almuslima muslima boogdo lam yazal huwa muslimki sudahay walaalshe boogdaay mazuulaw fi kurfat ljanati jinada gurishidi jinada gurishidi maraasha guriga usoo kusugunyi mazuulawa hataa yarjica huwa muslimkaas oo walaashay booda intee ku nagdaw ila maylare ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo wamaa kurfat ljanati jinada gurisidi ma egto maylakajeed kurfa yani yani mayba muslimiinta iyo oo yani fasaaxad arabta iska tilmaamayen fasiixin iska tilmaamayen afyaangnimo iyo iska tilmaamayen amarmarkoota may dhiyaatay kalima carbeed oo rasuulka ka hadla oo yoonan kasaan manaa mucjizuutan yeedeen may rasuulka umi ah oo wilishay meela ku tacliimi mikalan lahayne iyo kalima carbeed ka kahadle yoonan kunoogayan walan fasre waan arib ilahi rasuulka hadlaay mucjizu kalku iniyo fasaaxnimadiisiyo qiiman fili yala tusiye wamaa kurfat ljanati jinad gura gurishdiya meed jinad gurishdiya meed qaala nabiy naomay golay janaha janaha ey ma yujtana walila gurdaan nijez min athamari shaymaar eh walkurfatu kurfadana kadalika ma yukrafu ey ma yujtana walagurda min athamari shaymaarsi lagurda jinada jinada gurde maanaa lakaas yani sawaabo janadka dera hel inti lankaasashbogdo inti akunagdornjeednag ay wama kurfat ljanati janad gurisidiye may haati kala nabiyna may kagolay janaha jana ljanati janad gurisidiye waay mirashla gurido kolka janada wal mirashlka dera hel lankaas sawa muslim muslim iya adis kuriyey waan aliyin radi allahu taala anhu kala al may samictu rasuul lahi adheegi sala lahu alayه wasalam yaqulu rasuulka halkagolaw yadheegi ma min muslimin lanusum mijar muslimkaasoo yacuud boogdo musliman lankale muslim boogdo majer yani gudwatan subaxdi ba boogdo majer ilaa salaamay kan du'aayayaana caleyhi cala lmuslimi muslimkaas korshay man sabcuuna todobaatun alfa malakin min alfi malakin todobaatun kun malagyan du'aayayan wa hataa yumsiya huwa muslimkaas inti kugalbayslo galabta kugalaw wain caada huwa muslimki hadii boogdo wain caada silay wamaa caada oo kala kadib وama caada mslim mslim hu akaahu walan shay cashiyatan وaboogd ilaa salama in duaayayana alayhi cala lmuslimin muslimki dad boogda ay korshima in duaayayana sabcuuna todobaatun yan duaayayan alfa malakin min alfi malakin eh hataa yusbi anti kuabarisada kana wakana lahu lilmuslimi muslimki dad boogdaay ma in sugnaaday karib karifun miris yan sugnaaday fi ljanati janada fisha mirin kusugnaad janado gurde karifun gurushis fi ljanati janada miraasha gurushi sawa tirmidiy faqala tirmid adisna sano alkarifu macnaahu asamaru fi mar o almakrufu almujtana lagurudaw mana mira lagurudaw miragaasa hele wa yani jinadi miraashe wa kadere jinadi miraashe wa boogashada laga muslimka walaashe boogda iya kadere samictu gala an an aliyin radi allahu taala an gala an mala samictu rasuul allahi degi sala allahu alayه wasalam yaqulu rasuulka halka gola degi ma min muslimin muslimun minta zaidua mubtada ma min muslimin muslimun lang muslima majar matamanafiy yacuud huwa muslimka sida boogdaayo muslima lankade muslima boogdaw khudbatan waa yani baryanka boogdaw majar khudbatan aroorti subaxdi khudbatan subaxdi boogdaw kajirmaadaw manaa khudbatan aroorti boogdaayo subaxdi boogdaw majar ilaa hadi jaroob sallaa sallaa lugatan asalaatu lugatan adducaa ki hayt ilaa sallaa ma in ducaayayaana alayhi cala lmuslimi muslimki korshay ma in ducaayayaana sabcuuna todobaatun alfa malakin min alfi malakin todobaatun kun malagyalankaas in ducaayayan walaalkana salaadibati jinaadi lanka muslima boogashadis jiridis boogdo sahaytis yani waa kay jiridis lakin hay yenka bati todobaatan ku malagya goayangalili hataa yumsiya inti galabta kudeeraw yumsiya almuslimu muslimka inti kugalbeysadaw ay hataa yadkula ilaa kugalaayo fi lmasaa galabta kugalaw tani waa yumsiya hataa yadkula fi lmasa wain caada huwa muslimki wamaa caada wa inti yani shardihanawelahay lakin maata sahib di jarte ilaa naka damboyse lafiy wain caada wamaa caada mabogod intaba in oo nafiya jarta naftiya siyaadayaa naftiya wain caada wamaa caada mabogod o wamaa caada huwa muslimki mabogod o hu muslimkao kale mabogod oo dhay kudbatan ahaytay ashiyatan galabto mabogod ilaa hadii boogodoob salaama in docayayaana calayhi cala lmuslimi muslimka dad boogodaay korsheyma in docayayaana sabcuuna todobaatan alfa malakin min alfi malakin todobaatan kun malagyo in docayayan wa inti inte hataa yusbixa huwa muslimka dik waa bariisada wal fadla eedan wiin waay kalku bobashadaas muslimiinta intaas walili fadahay muslimiinta ni iskalegenaadano galanta iskahadano isjeeladano yani tafarugdation dhine isjeeladaan maxabada hadio dhiin taasa rasuulka eedan kadeed arag kan booqashadiisa asooba booqot intaasa fayde helaasalilay wakana lahu lilmuslimi muslimki dad booqdahay ma in sugnaadeyo kharifun mirif yan sugnaade kharifun gurusho yan sugnaade timiryan sugnaadas filjanati janada hadiya timirtiyan sugnaadas booqoshadaasa timirjinaadka deerew rawaama yure xadiidka tirmidi ogala tirmidi mel xadiidun hada xadiidun xadiidkaas oo xasanun darjidiis hasan eh alkhariifu macnaahu khariif may lanlijeede macnaahu macna alkhariif may bua asamaru timaara lanlijeed samragaasoo almakruufu lagurudow ey almujtanaa lagurudow ingafasri mana ay fasirre waay almakruufu lagurudow timir lagurudow timir jinaada gurudew timira gurudew fi kurfat ljanati jinada gurishidya kasugnaade o dhimer ilama waan anasin radi alahu taala canhu anas maylkagooley alkharifu may kale leray albustanu beergeedidna walere yani waan anasin radi alahu taala anhu gaal anas may kagooley kana gulaamu unago yahuudiy yahudnad beye yakdumuhu agulaamka adeegay anabiya adeegay khadimhay sala allahu alayh wasalam famarida gulaamu unagi yajridi faata nabiy nabog sala allahu alay wasalam gulaamki yacuud nabug ha boogda hu gulaamki boogda fakacada huwa rasuulka fadheedi cinda rasi rasi gulaami unug yara yahuudka awsha yahuudaay agdisa fadheedi faqaala nabiy naumanka golay lah ligulaami aslim gulaam islaam fanadara gulaam gulaamki daymoodi ilaa abihi abi lgulaami gulaamki oo yahuude wa daymoodi alhaal huwa abkana cindahu cinda algulaam gulaamka agdis fidhi awshay yahuude yushaawiruhu usoo dhishuro oo kale sidan daymoodi saweelay aw islaan alileya usoo ley oo kale faqaal abu aawka meeray abi cadi ogolaaw awalgaasimigaasimaawshay abi wali weelkari weel abi domboy besfaaslama lgulaam onoki islam fakaraja nabiy nabagi habahi sala lahu alayه wasalam alhaal anagonagunawakagolaw alxamdu lilahi aladi ankadahu min annaari sili alxamdu macdillahi ilahi macd aladi alaaso ankada badbaadiy nagunkan min annaari kubadbaadi sili rawa lbukaariy bukaariy adid hoist yahuudnimaka dhimada fadi naara gada fadi hadoob islaami maha ilahiy badbaadi ilahagaasa mahadle sili kalku yani laboogda lambadi harisinguda laboogda olog yar hadi rasul boogda oo yani kaadimi jari an anasin radi allahu taala anhu qaala anas may kagole kana gulaamo unago yahuudiyin yahuud lang nisbeeye hawshay aadis yahuudaayen yani waa kay masalan unog unog horta sidis cala alfidrati yalka dhalay wahay ma min mawludin ilaa yuladu yani waa kay cala lislami cala alfidrati tili lahayo kalku usug macnaha hadi walba lang nisbeeye karo laakin aadisi hawshay yahuude usun yahuuda lang nisbe kana gulaamo unago yahuudiyin yahuud lang nisbe ya yakdum ngideegay annabiya nabiga ngideegi jari nugiyar sala allahu alayhi wasalam ordaanga rasulka ngideegi jari waan yahuud adis awshe yahudaaya famarila lgulaamu unug yaray jiridi unug tabargalimi unug yar faata nabiy nabiga nsedi sala allahu alayhi wasalam ho gulaamki ansed yacuudu nabiga hal boogoda ho gulaamki boogoda fakacada nabiy nabiga fadheede cinda ra'sihi raasi lgulaami unug yaray madishe fadheedi oo lanka jirin baadisa la fadheeda markaasa yani walilan duaaya walisalan sheegay o sabarsiiyey fakacada nabiy nabiga fadheedi cinda ra'sihi raasi lgulaam unug yara madi sheegtisa fadheed oo sakaraad unug faqaala nabi naumenka golay lah lilgulaami mengala aslim gulaama unago islam islaamka tawxiidka dirham ana islam fanadara lgulaamu gulaamki daymoodi ilaa abihi abilgulaami gulaamki aw oo meelo fidhiya daymoodi walhaal hu abkana cindahu cinda algulaam gulaamka dis fidhi faqaala abu aawki mer aawka yahuudka har adi adi yali abal gasimi gasimi aw shay adi rasulka sala lahu alayh wasalam kunidi harisengwinayagasim lerahin kuni dari abalkasim lera adi adi abalkasimi rasuulka adilayo bes sidya kacadiyay sun islami fasalama algulaam unugi tawxiidka kahadli fakaraja nabiy nabag bahi sala allahu alayhi wasalam alhaalan abag yaqul nabiy nabag kagola alxamdulilah aliya mahadle aladi aliya mahadle angada huwa badbaadiyey hu gulaamkan kan min annaari naar kufakiyay kubadbaadi ilaagaasa mahadle saley oo us yahuudnimadan yani sado eyi adisi hawshe yahuudeysa kadamada fadi naara gara fadi alihi badbaadiya mahadlew kawa buaari buaari adis wariyey hadis kalena jar adis hada may dareensiyahay awlaadi yar yar oo awso yaadi gaale ayin ini aadi aaw kala laheleeliyaayo aakhira naar galaayan hadiska saasa tusiye ilaahagi kubadbaadiya mahadleeliliya hadis kala jar awlaadi yar yar walow aadi awsa yahuud bahaaden gaala bahaaden oob yaryarin yaraangnimadaas tiflanimadaas sabargalan diirna kadhimadaan yani jini galaayan hadis eron jar waana kaasa raajace sawa buaari buaari adis wariyey baabu ma aladigi anbaabey yudcaa bihi bima maag lankadoayaw lilmarili lanka jirin lanka jirin hoogan seet walinkadoayo fadi yanbaabey waay baabu ma aladi yanbaabey yudcaa ladoayaw bihi bima maag almarili lilmarili kan jirin lankadoayaw an aishata radi allahu tacaala canha aisha mayl kuriy ana nabiya sala allahu alay wasalam kana nabiy naba may haaday ida ishtaka linsaanu insaan hadii sheegado asheey shay sheegado shaygaas oo minhu min alinsaani insaanka shek u ahaade hadii sheegado meelkuduriyo o kana bi fi linsaani insaanka gobodi saato farxatun boog haas o jurxun dhaawac haado qaala nabiy yaqul nabiy naba may kagoolay sala lahu alayhi wasalam qaala nabiy ashaara nabiy nabag ishaaray qaala bimacnaa ashaara qaala nabiy ashaara nabiy nabag ishaaray biasbuucihi asbuuci nabiy nabag farkisa haakadaa sadatan ishaaray wawalaca sufyaan bnu cuyayna sadiji araawi hadis uriyahay sabaabatahu farti soosulka lahariibta sabaabade ya bilardi dulka ishaaray manaa dulka farta saaray uma rafaca nabiy nago korweray ha asbucidi wagaala nabiy nago may kagoolay meelijirnaayse farti saare farson jufaka labe ko farson jufka labe mayaka labe kolku aradiaka labe hagaaday lanki jirnaaya karube kolku markaasa wagaala nabiy marki meeli saar wagaala nabiy may kagoolay bismi illaahi turbatu ardina birigati bacdina yuska bisha sagimuna biidni rabbina saray reed bismi illaahi ardika kii tufe bismi illaahi alla magaashe kii tufe turbatu arlina aradaan kuraafiyana haal masxuubatun lilasaaxibiyey birikati baclina bacligaan hunjugtis lilasaaxibi yusaalo yani lo yushfaa lidaawaye bihi birikati yani wa kay baclina lidaawaye sagiimuna kidan jirin biidni rabbina serayra rabigan idinsilka daawaye mutafakun aleyh hadiskana mutafak yani ida stakaa kan ana nabiya sala lahu alay wasalam kana nabiy naumaya ida stakaa hadi sheegado alinsaanu insaan hadi sheegado ashay shay ku sheegad shaygaas oo minhu min alinsaani ku ahdi farto meel hato meel hadi ku sheegad o kanat qarxatun boog haato bi bilinsaan insaan gobdis booghaas o jurxun o kanat bi bilinsaani jurxun dhaawa xaal qaala nabiy yaqul nabiy qaala nabiy ashaara nabiy nawag ishaaray qaala nabiy ashaara nabiy nawag ishaaray biasbuucihi asbuuc nabi labada fartisa haakada sadatan ishaaray ishaareta sidee waako sheekhakin sheegaa wawadaca sufyaan bnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayn oo ruwaada xadiidka weriyahan kamide xadiidka hadaan aisha talin inkaar sanadkula gaabi xadathana fulan waxadathana fulan waxadathana sufyaan bnu cuyaynata taasa sanadka ka jari kalkun la sanadkaas ka jaray oo sufyaan wa ishaarahay wawadaca sufyaan bnu cuyaynata sufyaan ibnu cuyayna biji araawi weriyaayey xadiidka weriyaay digi sabaabatahu farti sabaabade musabixin walare sabaaban walare tanoo sabaabade aytan badanoyte taasa dejiyay bilarli dhulkaka deji fartiya yani arantiklabi unjofniklabi rasulka sala allahu alay salam iya dhulkaka deji uma rafaca nabiy nabo korweli ha aslu celi waqaala nabiy nabo may ka reed lanki jirnaay gabalki jirnaay tasan saare reed fartiyon jogti aragilimasaacayo sadan saare waqaala nabiy nabo may ka gooray bismi illaahi ardika bismi illaahi ala magaasheekitufe turbatu arlina aradano turaabkiyana haal mascuubatun lilasaaxibiya birigati baclina baclidan hundhiskis lilasaaxibi ya yushfa ladaaweeye sagimun akidan jirin bi bituraabi likadaaweeye biidni rabbina rabbigaan idishay isaka goolide mutafaqun caleyh hadi may leray turbatu arlina yaler aradano turaabkiya rasuulka sala allahu alayh wasalam meelo markaas loogi madiinihay kolkun turbatu arlinaat madiini linlijeede culamada gaar saasa ere almuraadu bihi arbu lmadinati aasa madina aradiyele aradiyede oo lankalkururugaayo kadaawaysaa ulmada gaar saase wakiila maylera bal ilardu mulaqan armanelbukakoysasalaasaabad korwa wa hada thani wlarjax kanlamaada waana raajac id laa dalila cala taksiis lmadina madinada likasis daliil manan haayo kalku aradoo dhan langnijed injasagadas aradoos lang maryaas lankesalan maryaas red markaasa sa akriyaas bismi illaahi ardiga ki tufe bismi illaahi alamagashe ki tufe turbatu arlina ardan turaabtian haal masbuxatu masxubatun lila saaxibiyey ama mamsujatun lidhehe jirigati bacdina bacdigan justiskadee ya yuska lwara lahay yuska yushfa lidaawaye sakimuna kiden jirin lidaawaye bihi bitahi biturbati arlina likadaawaye biidni rabbina rabbigan idinshi likadaawaye seerayo mutafaqun caleyh wacan an aishata radi allahu taala an anabiya sala allahu alayh wasalam kana nabiy naba may aday yacud nabi nabag ini boogdo bacl ahli ahli nabi nabag helsi bacligood iya boogda yamsac nabi naba masaay biyadi yadi nabi naba galantis alyumna midgeeda kamasaay galanti midgeeda lanki jirnaay galdinsa meri jirnaay sadan ma masae wayaqul nabi meraay allahuma rab lbasi idhab ilbasa washfi anta shaafi laa shifa ila shifauka shifaan laa yuhadiru sakama era allahuma ya allahu aleyo rab annaasi ya rab annaasi naaska dhan rabihiiso yani munaado o xudifa minhu carfu nidaayo allahuma ya allahu aleyo raba naasi ya raba naasi naaska dhon rabiso adhib anta ilaahu tabi albasa baaskan i cudurkan i jiridan ilaahu tabi washfi anta ilaahu daaway anta adabes aye ashaafi alihi daawayaw e laa shifaa caafimaad ma jar ilaa shifaauka ilaahu caafimaadka kiida maahin shifaan caafiya ilaahu caafi shifagaas oo laa yugaadiru huwa shifaga sugeen kutabaan sagaman jiran kutabaan ilahu caafi saraysan kutufaay garanta marmariyaayo mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay وan anasin radi alahu taala anhu anahu ana anas yadaala anasun anas may kagoolay litaabitin talmiidkay taabit jirnaya boogdaay raximahullah wengari alaa arkika taabido maki tufaayo biruqyati rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasul shay tufudida kutufu jari ki tufeey qaala taabitu meray balaha i tuf qaala anasun anas may kagoolay allahuma ya allahu alehyo rab annaasi ya rab annaas naas rabihiiso mudhib albasi ya mudhib albasi baska litabiyaayo ashfi anta ilahu daaway anta ad bes ya shaafiya li caafiya es laa shaafiya ko caafiya mahan ilaa antaad maahin shifaan caafiya caafi shifigaaso laa yugaadiru huwa shifiga sugen kutabaan sakaman jiran kutabaan kiyorehanay waan anasin radi allahu tacaala canhu anahu ana anas qaala anasu anas may ka golay lithaabit lbunani thaabit lbunani oo talmiidki hay raximah llahu may ngaray alaa arki ana an ma tufaayo kaada thaabit o sheeka oo tamiisay boogdiyo hala arkayka maki tufaayo birukyati rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay tufaw shay ki tufeey qaala kaabitu may kagoolay balaha ituf rasulka tufi jiz ituf qaala anasu anas may kagoolay allahuma ya allahu alehyo rab annaasi ya rab annaasi naaska rabihiiso mudhib albasi wa ya mudhib albasi baaska lihi tabiyaayo ashfi anta ilahu daaway antaad bes shaafiki daaway eh yani la shifa laa shaafiya ko daawaya mawjudun mahaan ilaa antaada maahin shifaan daawayo daaway shifagaas oo laa yugaadir huwa shifigan kutabaane sagaman jirin kutabaan rawa albukaariy bukaariy adis uriyey wa can sacd ibni abi waqaasin radia allahu taala canhu kaala sacd man ka goole aadani aadani rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha bogdi faqaala nabiy naomay ka goole allahuma ya allahu aleh ashfi daaway sacda allahuma ashfi sacda allahuma ashfi sacda setotoogya saaseri aadani rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shay boogl fakala nabi nauma al allahuma shfi sacda allahuma ya allah warehyo ashfi ilahu daaway sacdan sac daaway obliska boglo allahuma shfi ilay allahuma shfi sacda ataxiyaat lmubaarakatu salawaat tayibaat oo kala mid alif lwasl ya alif lwasl mata tudraj saadwa allahuma ya allah warehyo ashfi daaway sacdan sac daaway oblishalgoyo allahuma ashfi yalilay laakin hoobliska daraw allahuma shfi la allah idina yani wa kay sidii oo kale ahay masalan hay oo kale ahay yani wa kay masalan saas bunuudkisliwelay oo kale allahuma ya allahu aleyo ashfi daaway hooblis algaadaw saas laakin hoobliska daraw allahuma shfi la allahuma ya allahu aleyo ashfi daaway sacdan sacd ilah daaway allahuma ashfi daaway sacdan allahuma ashfi sacdan kalkun taasniyan bina lanka magaashay sheegaas allahuma ashfi fulana ale ilah heblow daaway ilah ilaw daaway ilah ila tuubaayteen taasna yani jartaliley oo boobashada lankalankadoayo waa muslim muslim waadi kuriyey an abi cabdillaahi kunidis abi cabdillahi lankileraha mayl kuriye magaashe cusmaan bin abilcaas cusmaan bin abilcaas radia allahu taala canhu anahu ana cusmaan cusmaan ye shakaa xanuunsadi shakaa sheegadi ilaa rasuuli lahi sala lahu alay wasalam ilahi rasul she sheegaday wajacan xanuun ya sheegadi wajacgaasoo yajid huwa cusmaan helaw wajacga fi jasadihi jasadi yani fi jasadi jasadi cusmaan cusmaan jirshayna ka helaw faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul she unta ku jiran o sas kalku markin sheegay han iskutuf han akri dhimale mana unta ku jiran han akri han iskutuf lisignasado weel faylata dhimale mana walkheer lana sheegila daawolay boobas yani waa ka geeda geeda iyo walaasiyonayo yani wa ka waxyaala kas daawo wariya isku dhinawto mana daawo wariya isku dhinaw laakin door mido tushan intishan walaasi walkin dhaaway kada ana soo dhaawo naftis qur-aan iskutufaw dhimale usun macruf wal kasay walisdaaway hada tuganba furuna yani saas laakin kan yani hada may bu ahaan ashti daaway may leya sheegadi kalku rasuulka in sheegahay meeray lac diji yadaka silin isdaawaya labaraa galanta diji ala ladi cala lmawdici ladi mawdacgi diji ta'alama xanuunsadahay mawdacga min jasadika jirka meelo jirin farta saar wagul dheh bismi illaahi bismi illaahi bismi illahi dheh wagul dheh sabca maraat acudu bcizat اllahi waqudratih min shari ma ajid wauxaadiru acudu bcizat الlah ila aakiri tobaltoog saas le mana salari mana daawadi leyan an abi cabdillahi abi cabdillahi maylkuriya magaashe cusmaan bin abias radi allahu taala anhu anahu ana cusmaan ya shakaa cusmaan sheegadi ilaa rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul sha sheegadi wajacan hanun ya sheegadi wajacgaasoo yajid huwa cusmaan helaayo huwa jacga helaw fi jasadihi jasadi cusmaan cusmaan jirtay ka helaw faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilah rasulka may kagoolay lahu li cusman may ngaray rasuul ala nta mila nta kuanunsadee milinga kuanunsadee si rasuulka nan tilmaamahay mere la diji sadaka galanta diji ala ladi ala lmawdic ladi mawlagi ka diji taalama huwa ladiga hanuunsadaay miilo oo hanuunka le naftiya farta e miilo farta sa la diji yadaka galanta diji farta oo saabi yani diji ala ladi ala lmaali ladi maalki korshay ka diji taalama huwa ladiga xanuunsadahay maxalka oo xanuunsadahay wax nin ku dara maay min jasadika haal kumidey ladigas meelyade farta kadiji marki farta saart wagul dheh bismi llahi bismi llahi bismi tooka dheh wagul dheh hadan sabc maraatin maryaala todobe todo tooka e dheh acuudu bicizat illahi tirada lakin hisaaban dhimile maanaa sidilbel sidilay waa saa lakasoo siiyey sida tooka saasleler xikmad ka jarta allahu yaclam tira lisheegaa todobatook hadin dhel mana meel badan shareecada todobatook wel kada waa laley markaas todob madina lanki waa baris timir madina todoba eh waa marki bariya amasung masiibo sicir masiibo kila kalku faatacada todobadiya lankala kutubaay saxaabigu lanka kutufaayi faasibaani jar ad xikmad ka jarta allahu yaclam tiradaas wey wagul dheh sabca maraatin maryaalo todoba eh dheh acuudu biciz acuudu an megan gale bicizat illahi ilahay sharaf sheeye gale wa gudrati wa bigudrati gudrati illahi ilahay awoodisa megan gale min shari mali shartisa ilahay kumagan gale ajidu ana an helahay wauxaadiru ana an kudigtoona wauxaadiru ana kudigtoonada anasa ilahay kumagan gale acudu magan gale bicizat illahi ilahay casiisnimadiis sharaf sheye magan gale wabiqudrati qudrat illahi ilahay awoodisa magan gale min shari mali shartisa ilahay kumagan gale ajidu ana an helahay oo xanuunkun eh farta saaran gabalkina wauxaadiru ana kudigtoonadahay so dheedeer soo soo bidhay a sawa muslim muslim iya adis wariyey adkaartilskuaa kamida an ibni cabaasin radi alahu taala anhuma an nabiy sala lahu alay wasalam qaala nabiy naumay ka goole man caada lanki boogdo mariilana jirin boogdo mariilkaas oo lam yaxlurin haalirne hu mariilka ajal ajalulmariil mariilkaas ajalisan haalir lanki boogod oo fagaala kagoolo cinda cinda almariil mariilka agdis kagoolo sabca mara todow tooka kagool asal llaha alcadiima rab alcarsh alcadiim an yashfika sa kagoolo yani an yashfiyaka sa kagoolo wa majar lanka goolaw majar waay man kaasa bimacna nafyi ka dhikan ilaa caafa allahu ilahay caafiyahu man kaas min dalika almarali jiridaas taasa iya ku caafiya waay وعn iبن cabاsi رadi الlahu taعala canهuma an النabiy sala الlahu عlyه وasalam qala النabiy na may ka goolay man qof ala qofki caada huwa manka boogdo marilan qof jirin boogdo walaalshay muslim ho jirin boogod lam yaxdur mariilkaasoo lam yaxdur n xaadirne hu mariilka suge ajalhu ajalulmarili marin kusuga ajalisan xaadirna oo waktigidi madaailin deerno oo faqaala kakoolo kalku ilaa wagidaal nin jarte man caada taas yani ma oo kale meelilaka awile caada faacilkeena ahadun iya laga dire ilaa reesi hadhowti mada macnaha kuwedama rees taas oo kale waalija culamada waala jira man caada ma caada ahadun ahad ma boogod marilan lanjirin ma boogod marinkaas oo lam yaxdur inin xaadirne marilka suge ajal ajalmaril inhaadlan madoogo aadu aadki makagool cindahu cind almarili kijirnay bis ma er sabca maraatin maryaalo todobe ma as'alu ana suaale allaha ilahy suaale alihi alcadiima winay allahaasoo rab alcarsi carsigii rabishaha carsigaasoo alcadiimi an huwa alihi ni caafiyo kaad ka ilahay kin suaale todob tooka ma ilaa hadii eroob caafa allahu taala ilahay caafiye u ahadkaasa ilahay caafiye min dalika almarali jildaas saasay ku afiya tawaama yuli xadidka abu daud tirmidi wakala tirmidi may golay xadidun hada xadidun wa xadiskaas oo xasanu wakala alxaakimu xaakim may ka golay xadidun hada xadidun wa xadiskaas oo saxiixu an saxi cala shardi lbukaari bukaari shardi shay korshay ka an saxi rijaal lbukaari ya xadidka wuriyahay mana wa canhu can ibni cabaasin radi allahu taala canhu canhuma siyaashikraal an cabdillahi ibn cabaas an nabiya sala allahu alayhi wasalam dakala nabi nabag iya may ban galay cala acraabiyin lanku acraabiyen gal yacuud nabag haal booda acraabigi booda ana nabiya sala lahu alay salam dakala nabiy nabag iya galay cala acraabiyin lanku acraabiyen gali yacuud huwa nabag haal booda huwa acraabigi booda wa kana nabiyu nabag may haadi sala lahu alayhi wasalam ida dakala nabiy nabag hadi galaayo calaa man shasi korshe n galaaw yacuud nabiy naba booda humanka booda n galaaw qaala yaqul nabiy nabag inaka golaba haad horta caadidi saasa ais rasulka lanjilin hoogasuboogda rasulka ma erijalin laa ba'sa dahurun insha allahu sa erijalyo jirid yalalay laa ba'sa jirid madadagsaxayt baas ma leh may wari dahurun lay mudahira mudahirunki dahiliya dunuubta dahiliya jiridun dahurun huwa maralka jiridun tan e laa ba'sa baas ma lahan dahurun kolku may kabarun limubtaday macdumin takdiru huwa maralka dahurun waay huwa maralkan jiridun adakahay dahurunki dahiliya mudahirun lidunuubika dunuubtaa nadiifiya daahirka dhika insha allahu ilahi doonobsaar jari dakala nabiyuna nabiya sala lahu alay salam dakala nabiy naba al acraabi lanko acraabi an yacuudu nabag hal boogdaho acraabigaas boogda wa kaana nabiy nabo may haday shani may haday kana nabiy ida dakala nabiy nabo hadi galaayo calaa man shakso korshayn galaw yacuudu nabiy nabo boogdaw hu manka boogdaon galaaw qaala yaqulu nabiy nabo meeraay laa ba'sa baas ma leh jiridngadadkaas baas ma leh may wari dahurun huwa maralkan kan eh dahurun ki daahiliya danuubka daahiliya ahurun ay mudahirun lidunuubika dunuubtaki hufaayo daahiriyawa insha allahu ilahay dunuubta ja oh, jirid kalkumaynamay wa dunuubta yaraayas mana ofka muslimka e yani waa kay dunuubtisa yaraayas may ofka muminka makuzulaw dhibaato intalkulama gurunto dhawaas jirida makuzulaw ilah sadhowti nadiifay jina kugalawrin rawa buaari buaariy waa dii kuriyey hadis kale saas tahay an abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu ana jibrila jibril ye ataahuwa jibril sayade annabiya nabagan sadi sala allahu alay wasalam faqaala jibril jibril mer ya muhamad rasulka ojirm iya haboogd jibril ansed faqaala jibril jibril mer ya muhamad muhamado istakayta xanuunsatay jirinta qaala nabi naw may ka golay nacam ha qaala jibril jibril may ka golay bismi llahi arkika min kuli shayin yudik min kuli min shari kuli nafsin o caynin xaasidin allahu yashfik bismi llahi arkik sarimana ay yani wa kay nabi saciidin alkudri ana jibril radi allahu taala an ana jibril jibril yatah jibril sae nabiy nabgan seedi sala lahu alay salam faqaala jibril jibril ma era ya muxamadu muxamado istakayta jirinta xanuunsata qaala nabiyu sala lahu alayh wasalam era nacam ha xanuunsada jirin wa jirinta obakar ha jirin letimale qaala nabiy naumay qaala jibril jibril ma eray bismi illaahi arki ana tufey kaadi ki tufe bismi illaahi almagaasha ki tufe jar majrur mutacaliku mima bacda orgika gadaal jal yalka tacalujie arki ana tufey kaad muxamado ki tufe bismi illaahi almagaasha ki tufe min kulli shayin shay kasta sheek oo kutufe shaygaas oo yudi hua shayga dhibahay kaadka dhibahay min shari kuli nafsin naf kasta shartiyaha sheek oo kutufe o caynin min shari kuli caynin ceen kasta shartiya heshe ilahay magaa sheek oo kutufe ceentaas oo xaasidin walxisadaas ili oo gumyidahaytiw aha allahu ilahi ya yashfi daawaye kaadka daawaye bismillahi ali magaashiyaas argikaki tufe anagiyadil mana bismi llahi ala magaashaye arki ana tufe ka adki tufe min kuli shayin shay kastay shayka oo kutufe shaygaas oo yudi huwa shayga dhibaayo ka adka dhibaay walba ka dhibahay oo dhan ilahay magaashayka oo kutufe iti ilahay koo daawa min shari kuli nafsin naf kasta shartiya heshe ilahay koo kutufe magaashay min shari kuli nafsin naf kasta sharteed heshe ilahay yani wa kay ilahay magaashay koo kutufe oo caynin min shari kuli caynin il kasta shartiye entasoo xaasidin walhesadaas oo yani umidi oo dadilo sadaas shartiya iyo ilahay magaashay ka kutufe allahu ilahi ya yashfi huwa ala daawaye kaada ka daawaye bismi llahi ala magaashaye argi anana tufe kaada kii tufe saaa jibril dabari saasa lisku tufere waa muslim muslim ya waadifuriyey وan abi sacيidin الkudri radi aلlahu taala anhu abi hurayraa radi alahu taala anhuma anahuma ana aba sacيid aba hurayra ya shahida ala rasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sheeyen xaabire anahu ana rasula ba shahida markaati nagden cala rasuuli ilahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasul shee korsheeku markaati nagden lamadan saxaabi anahu ana rasula rasulka bagaala rasulka kagoolya ku markaati nagden man gaala ku kagoolo laa ilaha ila allah allahu akbar sida kagoolo sadaga ma in rumaayay hu mankaasoy rabu rabu man manka rabishe in rumaaye faqaala rabu caza wajala ilahi may kagoolay laa ilaha ila ana laa ilaha ila akalmajar ilaa anaan mahayn waana aniya akbar win waida qaala manki hadi kagoolo laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah kagool qaala nabiyna o may kagoolay yaqul lahu taala ilahay may kagoolay laa ilaha ila akalmajar ilaa anaan mahayn wacdi munfaridan halaha shareeday laa shariika shariigna lian min sunaan waida qaala yani manki hadi kagoolo laa ilaha ila allahu lahu lmulku walahu lxamdu kagool qaala allahu taala ilahay may kagoolay laa ilaha ila akalmajar ilaa anaan mahayn liya ana bes y almulk bokortooy kamile leh waliya ana bes alamdu amd kamile leh waida gaala manki hadi kagoolo laa ilaha ila allahu walaa xawla walaa quwata ila bilahi kagool qaala lahu taala ilahay may kagooley laa ilaha ilah kalma jar ilaa anaan maahin walaa xawla xiila maahaan walaa quwata awood maahan ila bian goboday maahin wa kana nabiyu nabog may haade yaqul nabiyu nabog ini kagoolow haadi sala allahu alayhi wasalam man qof ala gofki qaala kagoolo haa ka kagool fi maradihi maradimam mankaas jiridis ool komareed maata geeriyood lam tabcan maamasu mankaaso naaru naar maamas sarahay rasulka rawa tirmidiy tirmidi adis uriye waqala tirmidi mar adisun hasan saxiib kol adkaasi kootub barato sin baradaas oo jirta yoodili kadhedhegaas mana awali ad barato kadhedhegaas wel wali kajaro dhidide lere mana kalbiga hooba tawxiidka ilahay labu ho digrid ilahay labu hadhowti hooba jiris wali kadhedhegaas iyo naglaas mana khaatimadaas sinfay lahaata kootub isbarto nambaayi jirka dhongaha gal mana digrig ilahay jirka gal وan abi سacيidin الkudriy وabi hurayrata رadi الlahu taala canهuma anahuma ana aba sacيid وabi hurayra iyo shahida mar yani markhaati nagden cala rasuuli الlahi sala الlahu alay وsalam ilahi rasul shay korshay ku markhaati nagden anahu ana rasula rasulka gaala rasulka ini kagooli man gaala lankiyaro laa ilaha ila الlah allahu akbar kagool sadaga ma in rumaaye humankaasoy rabu rabu man an rumaaye faqaala rabu may kagoolay caza wajal laa ilaha ila kalma jar ila anaan mayn wa anaan iyo akbar win waida qaala cabdi manki hadi kagolo laa ilaha ila lah laa ilaha ila kan majar ila lah ilahi maay waxdahu munfaridan hare shareedis laa sharig sharig lah lilah ila sharig masunan kagol qala lah qala nabiy naw may kagolay yaqul lahu taala ilahi may kagolay laa ilaha ila kan majar ila anan maay waxdi munfaridan hal an hay shaleeday laa sharika sharigna li anin kasunan waida qaala manki hadi kagolo laa ilaha ila kan majar ila lah ilahi maay lah ilaha yale almulku boqortooy kamil wale walah ilaha yale alxamdu xamdu kamil ley saka ol qaal lahu taala ilahi maka kola laa ilaha ila kalmajar ila an anmahay liya ana bese iyo almulku boqortooyi kamila in sugnaati waliya ana bese alxamdu xamdo kamila in sugnaadiyo waida qaala huwa man shadika golo laa ilaha ila kalmajar ila llahu ilahi mahay walaa xawla walaa tacawula wareegisha an macsiyat illahi likuwareegada lana una minin sugnaan ila billahi ila bicismat illahi ala dooristu ismahayn walaa quwata awood calaa daacati illahi likagudud lana una minin sugnaan ila billahi ila bicawni illahi ala kaalmidis masaadika gol qal qal lahu taala ilahay may kagooley laa ilaha ila kalmajar ilaa anaan mahayn walaa hawla xira xila ma sugnaan walaa quwata awood ma sugnaan ilaa bian gobaday mahayn wakana nabiy nabo yaqulu naba ki kagool ahaas man gaala lanki kagool ha kalimada tawxiidka kagool hakubilah laa ilaha ila lah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiit walka daraay hadi lahu lmulku walahu lxamdu waay laa hawla walaa quwata ila bilah se eroosaas wel laa ilaha ila lah walaa hawla walaa quwata ila bilah san hariri maha yani ismere man gaala lanki kagol ha kalimadon kalimatu tawxiid tan ay kagol fi marali maralima manka jiridis dahadiya soo jirni xanuunsinyo sa kagol ree jiridi infaisne uma matoran geeriyo lam tadcam ma amas mankaaso e naaru naar ma amas waay naar mataabadaaso ma amas hawa tirmidiy tirmidiy adis wuri waqala tirmid man adisun hada adisun wa xadiiskaas oo xasanon baabu isticbaabi su'aali ahlilmariid ahlulmariid su-aaliyo sunanimadeedi yan an xaalihi xaal mariid maridkaas warkakor inta lakohay intaujirnaykor baab isticbaabi suaali ahli mariid ki jirnaay ehelshay su-aalowkooda sunanimadooda anbaabay kan jirin me ehelshay warsada lanki kin jirnaay sahay leerko baab isticbaabi suaali ahli mariid mariidki ehelshay su-aali sunanimadeedi anbaabay an xaalihi xaal mariid warsada lanki kin jirnaay sahay leerko an ibni cabaasin radi allahu taala anhuma ana caliya bna abi alib radi lahu taala an cali bin abi alib ibn cami nabiy laba adeershe usheeg iyo kharaja huwa alahabey min cindi rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul sheegtisa kubahi fi wajacihi wajaci rasuli rasulka xanuun shaytishe kubahi oo rasulka jiridis fi maradihi rasulka xanuunsanyi ya idi rasulka kajariya ala hakubahi cali bin abi alib oo adeersheey rasulka adeershe dhalay haritis faatima nagabe oji faatima nahaay wala rasulka helsheey kalku idi hakubahi dalala kulame aladi wajacgaasoo twufiya huwa rasuulka loobsaday fi fi lwajac xanuunkii rasuulka lakuobsaday dhadis ye alaha kubahi idaha kubahi dadki binaanka roogana ala lakulumayn faqaala naasu dadki meerena ya abalxasan kunyatun licaliyin ali bin adisaasan ya abalxasani xasan aabi awsheeyo kayfa sadeeba asbaxa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shaysa haadi sal qaala caliyun alamay kagoolay asbaxa nabi nabag ahaadi بحمد اللahi msabsan halka dhehenyi بحaمd اللahi ala maxadintiisa halka dhehenyi bariyankifiya yahaadi taasu tafaul faylilay mana ya lankaasoy ah mal eraw mana lankaasoy motion mae maylifaday lankaas fiya wadile afka wal faylilay kajar mana fiya wike sila mana waana sagraad dhaada difada taasa hadu welaay fi rasulka hanuunki oo kadhamoy lay yala wareysidi an fiyawiya rasulka waa bariysidi soo fiyawi awal bukaari bukaari hadii kuriyey kalkun lanka jirin hel shay la wareysado koron dalilnay haraja ana ana caliy bn abi alib radi lahu taala anhu iyo haraja huwa calaha behey min cindi rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahi rasul shafkisiya kubay min fi wajaci fi maradi maradi nabi nabo jiridis fisiya kubay aladi maradkaas oo tuufiya huwa rasulka loobsaday fi fi lwajaci hanuunka ratisla kuobsad jirid rasulka halka geriyo toley oo rasulka jirinya idi hakubay ala daskiyalakulamen lawaraysadeen asaabti fakala naasu dadki meereen ilan waa markaasay bariye ama naabo maya kolku binaankiya ka arag fakala naasu dadki meereen ya abalxasan ya caliy laka dhega abalxasan o xasan abiso kayfa sadeeba asbaxa rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shay say haadi sekwa barisidi kayfa sadeeba asbaxa rasuul lahi sala lahu alay wasalam ilahi rasul shay sekwa barisidi taami wa asbax waa barisado sekwa barisidi rasuulka qaala caliyun ala may ka gooray asbaxa nabiyu nabagya waa barisidi bixamd illaahi alla maxdintis haal kusugnyi ilahy ma ilahay an macdiyaane ilahay maxdintis haal kusugnyiya waa barisidi baari an harikisi waa barisidi hadii asbaxata sidii lakelo bimacnaa a min akhawati kana wa ahaan sidii lakwedoon asbax anabiy nabagi ahaadi bixamdillahi ilahi multabisan halka dhenyi bixamdillahi alamaadintisa halka dhenyi ahaadi baari an ahaadi kabar kuwelan wadaas hadii kale asbaxa waa bari kamil kuwelan asbax anabiy nabag waa barisada bixamdillahi ilahi maadintisa halka dhenyi baari an hal i kifiya waa barisada rawa lbukhariy bukhariy o xadiis uriyey baabu ma aladi gan baaba yaqulu shaksu shaksigu ma kagoola baabu ma yaqulu man aysa min xayaatiga baabu ma aladigan baabay yaqulu kagoolaw hu maaga man kagoolaw ayisa huwa man kaguursaday min xayaati xayaati man manka nololis kaguursadi lanki nololis kaguursaday ama kalku nooladanisari wali kagoolo fadi mana baabu ma aladigan baaba yaqulu kagoolaw hu maaga man kagoolaw mantaas kafaacile aysa huwa man kaguursaday min xayaati xayaati man manka nololis kaguursaday an caiشata radi alahu taala canha qalat aisha may kagolay samictu nabiya nabaga dheegi sala الlahu alay wasalam walhal huwa nabagana mustanidun samictu nabiy degi sala lahu ala salam walhal huwa nabagana mustanidun uskunyi aisa le ilaya ana iskunyi yaqul mustafa sala lahu alayhi wasalam kagola degi allahuma ikfir lii warxamni walxigni birafiq laclas li allahuma ya allah ala ikfir daaf li anin warxam anta ilah naxriisni aning naxriis rasuulka sala lahu alayhi wasalam umudisa yani barahay mana maisu dima malahayne wala kudhaafo male allahuma ya allah ala ikfir daaf li anin warxam naxriisni aning naxriis walxig ilahu anta hileli nian hireeli birafiqi jamacadi alaclaa sareen hireeli siledegeyarti rasulka sakraad hey iuskunyimana mutafaqun caleyh danki jirin kolkun sada eralile wa anha ana caisata galad caisha may kagole ra'aytu rasuulallahi argi sala allahu alayhi wasalam walhaal huwa rasuulkana dilmowti geeri kusugunyi rasuulka sakraad hey cinda cinda nabiy nabag disna gadaxun emel ay fi filgadacin maa bi kusugnaadi walhaal huwa rasuulkana yudkilu geliyaw yadahu asbucahu farnyaashay filgadaxi emelka geliyaw uma biyoogiya dahgalantis geliye dilmadka emelka jaran uma ymsax nabiy wajah bilmaika masao uma yaqul nabiy nabakagola allahuma ya allah aleyo ai anta ilahu kaalmay ni an in kaalmay ala kamaraati lmawti ala shadaaid lmawt mawtka shidiyaalshay ilahu in ku kaalmay wasakaraati lmawti mawtka sakaraathay isku macna lay way shidiyaalshay sakaraat ay muqadamaatihi hordhaacyaalshay mawtka hordhaacyaalshay alati taqawa ala ruuxi yani wa kastaas waa kamaraati lmawt alati takmur lmuxtamira ashadaaid yelanla jeeda waanha galad aisha nakagole faaytu rasuullahi arg sala lahu alay salam alal rasulkana bilmawti geeri kasugyi cindahu biqurbilmawti geeri meelin dhow kasugyi rasulki arg cindahu cinda nabiy nabag agdisna gadaxon weelka iyo fihi fil weelka fiijena maa un bi kasugnaade walhaal huwa rasuulkana yadkilu huwa rasuulka geliyaayo yadahu yada nabiy nabag farnyaasha geliyaayo asaabicahu farnyaasha geliyaayo fil gadaxi meelka geliyo yoogi haqaade uma yamsaxu nabiy yoogi marka haqaado hijiri kuleelkahay oo sakaraadki hay yakashibe uma yamtac nabiy nahu masaa waja waja nabiy bilmay bika masaa uma yaqul mustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsheka golaw ya argelata allahuma ya allahu aleh aci anta ilahu kaalmay ni anin kaalmay cala kamaraati lmawti cala shadaaid lmawti moodka shidiyaalsha ay shadaaid wa oo moodka shidiyaalsha ilah ilahu inku kaalmay wasakaraati lmawti moodka shidiyaalsha ilahu inku kaalmay ley mana rawama yuri ad tirmidi imam tirmidi ya wuri